bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kula wacno wanaagsan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka falanqaynta wararka aadahan oo kale ayaad ka dhegaysataan idaacadda kulmiye u doono soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudaneys waa badqabka bulshadeenna mar kale subax wanaagsan saaka waa axad waa siddeedda bisha januari sanadku waa laba kun saddex iyo labaatan qodobada ugu waaweyn ee barnaamijkeena falanqaynta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a dowladda federaalka ee soomaaliya waxay soo saartay awaamiir ku socota ciidanka dowladda sidoo kale kuwa deegaanka ee la wareegay deegaanadii laga saaray al-shabaab waxaan sidoo kale eegi doonaa madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni wuxuu ka hadlay arrinta ku saabsan inuu damacsan yahay muddo kororsi qodobadaas ayaan ku eegi doonaa iyo wixii kaloo dheeraada nagu soo kordha soomaalida ku soo celi abida kariime allahayow iyo kalsoonida somaalida kalsoonida soomaalida ku soo celi adiga kariine ku soo eliinaan idnima iyo gobanimo kartiya sharaab kal adeeg ku timido kulliyo hullacba loo maray wax kufiya qabyaaladeeda kaynan midnima iyo gobannimo kartiyo sharaaf kal adehe ku timido kulliyo hulacba loo maray wax kufiya qabyaaladeeda karaamadiyo iyo kalsoonida allahayo soomaalida ku soo celiye iga kariimehe allahayo allahayo ku soo celiye kalsoonida allahayo barnaamijkeena falanqeynta ayaan si toos u gudagelaynaa waxaan ku bilaabi doonaa afhayeenka wasaaradda difaaca soomaaliya cabdulaahi cali caanood ayaa wuxuu ka hadlay weerada al-shabaab ay ka geysanayaan deegaanada laga saaray ee ku yaala gobollada qaar ee dalka saddex maalin gudahood ayay al-shabaab weerar ku qaadeen degmada maxaas oo gobolka hiiraan ka tirsan iyo deegaanka hiloolagaab oo hoostaga degmada runirgood oo ka tirsan shabeellada dhexe cabdulaahi cali caanood afhayeenka wasaaradda difaaca soomaaliya waxa uu soo saaray awaamiir ku socotaa ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ee ku sugan goobihii laga saaray ururka al-shabaab awaamiirta uu soo saaray waxaa ka mid a ah in aan gaadiidka shacabka loo ogolaan inay gudaha u galaan deegaanadii dhowaan laga saaray al-shabaab wuxuu sidoo kale soo saaray in ciidanka iyagoo aan hubsan amba xaqiijin amniga goobta ay la wareegeen inaysan kasii dhaqaaqi karin iyo qodobo kale waa kan afhayeenka wasaaradda gaashaadhigga soomaaliya cabdulaahi cali canood oo arrimahaasi ka hadlaya wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska xoogga dalka soomaaliyeed oo isla wasaaradda gaashaandhigga ahu waxay marka koowaad xaqiijiyeen waajibaad ballaaran iyagoo kaashanaya shacabkooda ah, gaar ahaan ciidanka difaaca shacabka guulo badan baa la gaaray dhul badan baa la xoreeyey shaqo bilowha aada iyo aada u fiican baa la sameeyey oo keeni karta dhammaan in al-shabaab iyo khawaarijta laga xoreeya dalka soomaaliyeed howlgal kasta oo la sameeyo waxaa jira waxyaabo yaryaroo soo baxaya oo loo baahan yahay in laga fayjiganaado cadowga markasta aad jabiso makargiisa iyo dheer buu kuu maleegayaa ciidanka difaaca shacabka markii deegaanada la qabto ayaga iyo ciidanka difaacu xooggu waa kala baxsan yihiin howlgalka waa laisla howlgalaa marka meel la qabto ciidanka difaac milatarigu meel gaaruhu samaysta oo difaac ka galaa dadkan kale deegaankii la qabtay bay joogaan madaxdii meeshay joogtaa magaalooyinkii waa la joogaa bacdamaa hore aysan ula dariri jirin al-shabaab oo aysan dhagartooda iyo marigooda aysan hore u aqoonin waxaan rabaa talo inaan siino taladaasu waa talo iyo awaamir labadaba wada socoto wey anoo ku hadlahaya magaca wasaaradda gaashaandhiga wasiirka iyo taliska xooga dalka soomaaliyeed magaalada markaad qabataan ama deegaan aad qabataan lagu dagaalamayay oo ah taarged muhiim ah oo la xoraynayo marka la xoreeyo oo la xaqiijiyo oo laga saaro wix haddii qarxay wax ku jira laga saaro waxaa muhima ah in asaga la ilaaliyo oo aan dib lagaga qabsan waa in loo sameeyo checkpointiyo haddaadan biro waaweyn haysan geedaha waaweyn jirada weyn inta soo geshi jeedka ku goo waxaa mamnuuca aagag dagaal oo laga faltamayay oo shalay iyo daraad iyo bilihii hore laga soo faltamayay oo loo aqoonsaday zone dagaal inay tahay in dadka shacabka oo ka imaanaya gobolada iyo baabuurtooda ay iska soo yimaadaan oo rakaabka la keeno oo rakaab ka baxo oo lasii socdo oo lasoo socdo taas waxay samaynaysaa waxay bixinaysaa sirta ciidanka howlgelaya waxayna u sahlaysaa cadowgu inuu dulduleelo ka helo oo uu halkaas dhibaato weyn ka geysto baabuurta ciidanku ku howlgelayaan maahna gaadiidka kale oo imaanaya oo shacabka dhammaanba in la mamnuuco waa marka koowaad marka labaad checkpointi in la sameeyo arintaasi haddaan soo koobo waxaa keenaya ciidanku marna dagaalku ku jiraya xabaduu ridayaa marna wuxuu ku jiraa marxalada layihahda diyaargarowga dagaalka diyaargarowga dagaalka waxa weya waajib baad gudatay waajibka kalead u socotaa diyaargarowgaas dagaalka waxaa ka imaanaya inaad samayso checkpointiyo cadowga uusan kuusoo gudbin inaad samayso sahano inaad samayso ilaalooyin inaad samayso roondo habeenka wareegta inaad jidadka magaalooyinka iyo meelaha muhimka ah hotelska iniyo ama saadka iyo taakulayntu taallo ama madaxdu ay joogto ama magaalooyinka la xoreeyey in jidadka soo galo dhan la xiro dadka shacabka oo soconaya dhan in la joojiyo waa qaybta ugu muhiimsan cadowgu hadda maanta dhito jihada cadowga baawar ka yimid darawal keliyaana iska watay waana soo galay shaqadiisimuuna qabsaday waxaad oganaysaa in wuxuusu soo dhex maray dad fara badan oo ciidanka difaaca shacabka oo iska socda marka laanna nin gaar u xilsaaran oo shaqadaas qabanaya baan jirin marka dad shaqadaas waajibaadkaas qabta oo u xilsaaran waa inay jiraan maraan la hadla waaa la yii waxaa laga baqayaa inay qaarkood ay barbaarasho sameeyaan ma aha sidaas baarbaarshaxa laga sameynaya meel shacab degan yahoo dad ganacsi iyo magaciisa ay ka socoto ma aha meesha in ganacsi ka socdo oo furun dagaal lama rabo iyo aaga dagaalka marka waxa weeye jegbointigaas waa in la sameeyo sahanka iyo roondadu waa inay jirto madaxjoogayaasha ciidamada difaaca shacabku waa inay leeyihiin xuraamayaal ciidanka ugu dhex jira si aan xogtiina loo gudbin al-shabaab isagoo oon qofku ka tirsanayn yaa inta loo soo xerara meesha aad joogtaa lagu tabcayaa halkaad joogta lacag loogu soo diraya saa le jidkee furan waxba adig kaama rabno midig bidix in adeerkiisu wax soo wacay ama qaraabadiisa kale waana iska baahan taasu waa midda qaraxyada ay keenayso horta waxaa la rabaa xogta in aadga aada tooraanka lagu hayo kaasina waxa uu ahaa afhayeenka wasaaradda difaaca soomaaliya cabdulaahi cali caanood oo ka hadlayey weerarada soo badan ee al-shabaab ay ka geystaan deegaanadii laga saaray ee ku yaala gobolada qaar ee dalka bal markan haddii aan egno madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni ayaa wuxuu ka hadlay arrinta muddooyinkii ugu dambeeyey taagnayd ee ku saabsanayd inuu damacsan yahay inuu samaysto muddo waxa uu sheegay inaysan layaab ahayn haddii muddo kororsi uu samaysto oo aysan dhib lahayn maadaama madaxdii ka horreysay dhammaantoodba waqti ku darsadeen sida uu sheegay haddii muddo uu damacsan yahay ayuu tilmaamay inuusan aadi lahayn jihada doorashada ninkan raba inuu dalkuna horu maro nidaamkii bulshadan uusan horu marin ama siyaasiga ah wuxuu ka talinayaa waa khilaaf iyo in intii la sameeyey ay burburto ummaddana waxay ku kala badbaadi kartaa sharciga iyo dimuqraadiyadda inuu hormaro waa fiican tahay iyo haddana horta hayaanay haysgelinina dhinacaan u bayrno doorashadaan aadno dadku xor bay yihiine inta badan in hadda waxaan maqlaya kuwa dimuqraadiyadda u fasiraya dadka dhan waa inay isku raacaan adduunka meelay dad wax isku raaceen oo dimuqraadiya lamaba sheeginba dimuqraadiyaddu waxa weeye inta badan in taladooda la qaato inta yarna ay ixtiraamto inta badan waxay ku heshiisa dhaqankeennuna waa sidaas marka waxa shuruucda iyo qawaaniinta iyo dowladnimada aan ku dhigannay iyo dasaatiirteenna uun rabnaa inaan ixtiraamno waxa cabsida dadka la gelinayo waa shaki laga gelinaayo inay golayaashooda deegaanka doortaan waxaa la leeyahay madaxweynuhu doorasho uma socdee ku darsiba u socdaa soo saas maaha oo ku darsi haddaa u soco doorashadan maa iska daago iyada aado iyadaba waa laba aadi karaaye wax maxaase iska dhex galay aniga maahane madaxdii hore oo dhan waa ku dardarsan jirta dhibna ma lahayn laakiin meeshaan u soconno ma aha ku darsi iyaa la dooranaya ninka raba inuu labadaa isku khaldana dadkay u jahwareerinaya annaga waxaan u soconnaa waxa weye nidaamka dowladnimada inaan horumarino hadda waxaan u soconnaa golayaasha deegaanka in la doorto shuruucdii iyo dastuurka wuxuu qabana lagu dhaqmo wixii waxaa ka duwan wada waxay ila tahay waxaa lagu daawoobaya sidaaro kale in loo hadlo qofku markuu wixiisa sheegtaa laga jawaabi karaa soo maa marka markaa hadashaan annaguna waa ka jawaabaynaa dadkana waa u bayaaninaynaa waxa maanta markhaanti ka ah waxa waaye goobaha diiwaangelinta saciid cabdulaahi deni madaxweynaha maamulka puntland ayuuna kaasi dhegeysta lahaa waxaan ahay madaxweynaha dowladda somalilan waxaan ahay madaxweynaha dowladda jubbaland waxaan ahay madaxweynaha dowladda galmudug anigu waxaan ahay madaxweynaha dowladda puntland anna waxaan ahay madaxweynaha hirshabeelle waxaan ahay madaxweynaha dowladda banaadir state war ana weliba ahaa madaxweynaha dowladda koonfur galbeed ay ii haysid kore waana iilagobsid kore anna waxaan ahay madaxweynaha dowladda eberland kana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintiini kalamaan nimankan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaaney ibliiskaa bato aan rabbi aqoone runta aadmi nacay beentii buu soo rakibaya waraxmadow wuu ha iska roortee runtu way ka daba iman war kalemaane waxaa hore loo yidhi beenay raadkaa raacda kugu maqan war adeen famina waxaa kaloo la yidhi nin been sheegay run ka leexay war waxaa kaloo la yidhi beentaada hore runtaada dambay u daran tahay war kalemaane beenla buunbuuni rugaanna kaadas war wow haddaad maqashaan wow kalaa jirtee wow mugga wow wow badanaa war baarlamaankii maanta wuu waa ka jirtay w guddoomiyihiina wuxuu yidhi xildhibaanadii aaway w xildhibaanadiina qaar waxay dhaheen meelaan soo marnaa weynay wuu hadda kulankii waa baaqday wuu guddoomiyahan wuxuu yidhi baarlamaanka waa iska xira haddii xildhibaanadii la waayey wuu ar waxaa la yidhi luqluq marowla islaamiga waa imaanaa wow ra'iisul wasaarihina waxa u taga ciidanka eritariya laga keena wow war haddaan ra'iisul wasaaraha ahaan lahaa waxaan ciidanka dhihi lahaa wow dagaal baad gelaysaana diyaargarooba wow jubbaland baadna ka bilaabaysaana wow kadibna waa horkici lahaa wow aga wargooyin ciidanka mandiyu boolis baa laga dhigayaa wow war kalamaanay wow war madeeyow mashirkii koonfur galbeed baa sidaa ku dhammaaday wow wayaabay waayahan dambe ugu miyaad kuwaalateen ar war ma haysiin ergaanahay w shabaab waxay dhaheen dowladdan wadahadal ka rabnaa w ergada ergidi koorayta wal hiri w adiina walka hiree w shabaab macaawina rabnaa may dhaheen w war war ma haysaane w wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga cabdifataax qaasim wuxuu yidhi w shabaab waxay naga codsadeen wadahadal w war anigu waa yaabay ww madaxweynuhu hadda kahor waa ki yidhi cid kastoo shabaab xidhiir lale waa noo shabaab kale ww marka wasiir ku-xigeenka waxaa laga rabaa w inuu caddeeyo cidda shabaab ay la soo hadleen oo wadahadalka ka codsadeen oo xidhiirka lale ww war buutin hadda ka hor wuxuu yidhi ww wadahadalkan ugu sarreeya dagaalka waaye ww marka shabaab iyo dowladda ww wadahadalkii ugu sarreeyaa u socday ha la wada ww wargooyin war ma haysaane ww madaxweyne xasan sheekh maxamuud maalintii la doortay maalintii ka dambaysay waxaa la weydiiyey shabaab wadahadal ma la geli w asna wuxuu yidhi ilaa aan jabiyo wadahadal la geli mahayaa wuwadla gubka war maanay war mahaytan madawiina wagooyi kuuri kuriiki dhafooro hiirinaay kiin jongun janjalalaf wasiir jee hor arrimaha dibidda daldelay wari indaliilsidayn wali beeta doolal tram beenlow waari aniina beenloo aatay inoo ero suurtagal e, e sidaas dartii aniina wakukusiyey haddii maanta wasiir loo toogtay taraama beenloowa e darteed alla ilaah maanta beenu garab heshay alla ilaah angoolow maanta waqooyiga kuuriya e inaad joogtay ahayd ha lagaaga siiye warwarka wayga dhex gasheene wasiir ku-xigeenka gaashaandhigu wuxuu yidhi shabaab ajaaniibta wadahadal la geli mayno xabad baa naga dhaxaysaa ma dalkay nooga baxayaan kuwa soomaalida laakiin fursad bay leeyihiin oo shabaab soomaaliya miyaa jira aryaadhaha samigay cabdulana wuxuu yidhi kadeegi maya dulmilow ee waa ku dulmarna difac kadeegi maayo dulmilow ee waa ku dulmarna difac warkalemaanay waxaa la yidhi adduunyada wacaalkeeda iyo waaba waxaa jooga wararkii akhbaaraha intaa laysku warinayo wadahadal shabaab soo dolbaday hadduu wasiir sheegay awooddoodii baa weerar ka dhibay warkalamaanay wadahadalka shabaab doonayaan oo la warinaayo waran seexin iyo been xun oo dhagara weeyaane ha ku daalinina weerarrada waa la wadayaa war allaha u naxariistay abwaan xirsi xaaji cabdina wuxuu yidhi khawaariijtu weligood qof mudan kama wareegtaane waa yeel arrala bay bursheen weesaduu qabaye wejigay rasaas kala dhaceen wariyayaashiiye wardigiiyo tasbiixdii ilaah bawdka lagu waabiye weli miya siyaarooyin baad weli u jeeddaane tawxiidkii weerar galay waajibka ahaaye ww aradibirir shabaab oo hadalkay dalbadeen laga diido ww waxaan u malaynaa inay qaramada midoobe warqad u diri doonaan ww oo ay dhihi doonaan ww naga soo gaarasaan xaal maahna warwar ma aysiina kala maanay degmada kacda ee muqdisho dagaalaa ka dhacay war macawisley miyaa soo gashay uli munaafiqlinka talagalayaa muuminka tumuhayana wargoyin wallaas carood meeshuu khilaafku ka taagan yahay welina xal looma helin war madaxweyne xasan sheekh wuxuu somalilan ku yidhi dadka laasaxanood xabadda ka daaya dad la hadlo u soo diro ma ka yeeleen he wuu mase waa ka diideen wuu war cabdullow miyaadan maqli jirin wuu shifo horoo loogala quustay wuu war maanta wuu badanaa wuu ma isweysan tihiin wuu maqaaraa geedkii ka habaabay wuu kalamaan guuxay waddoo geedka kala yeertay guumaysyadoodaa ka badan guuto ciidaneh maxay u gambadeen waa kuwaan gelin dagaalkiiy aamin laakiin ma afkaa lagu diriraya war dagaal daawan buu ku hadhay mi aadan maqal war kala maaray waa idinla yaabee wowda iyo warkiinna dadkii waalaye wax kaloo wowda dhaama ma weydeen baryahan warnamiyow shirki dib u haliisiinta koonfur galbeed ay ku qiibgali madawiin xasan sheekh baydhow in jeeda dhegay runii may ku jara warkaas urmadayo qaar kalmida ah reer koonfur galbeed oo warbaahinta la hadlay weli areen ww shirka baydhabana laguma casuubin ww loomana dhamma ww wixii ka soo baxaana nama khuseeyaan ww dhagii dhakaar walaska dhegay gaasreeda kukooy ww looma dhamma walaydhay una maniitirsan ww warmadayow shabeellada hoose miyaad inkiraysaa ww dadka deggan miyaadan oqoon ww baydhabo waxaad u gey weysay ww aryadhaha kale maanay wowdiinnu waygu badatee ww madaxuna waa igu xanuunee w wax la ag joogana ma ihdiina w anigu waa tegaayaa w cabdullow mar dhow baa lagu soo qabanayaa w weligaalaarey w nin magaaluu aroodow siiga yaray w gaboosayamadeeyow taasadaadan ka shallaayina w anay ii taallaa w wargooyin cabdillo waa dhaartay iska daaya w lafihinnana ilaashada w war ciidanka soomaaliya shabaab ma bartaan mar kastana iyagoo hurda ayaa lagu soo kal lahaa marka waxaan la yaabanahay cadow loo socda xaggee lagu arkay ma dhagarta shabaabaha ku cusub subax dhawayd kuwii maxaas ku dheelmaday soo ma ahayn haddana sidee ku dhacday in ilowla gaab subax kale la gaado wargoyn dagaalka shabaab waa khiyaano ninka u seexdanay si ciisaa dibi dhalaya reer muhukori oo reer mahaas asharka baadaan wali araano walaagiba shabaab hariirle ledeg midoon sadebere gudaantiyan ku behen wuu waddada maxaasii waddada aadan yabaalmeelenghaane baabuur ing mara koro ma jare wuu labaatan kilomitarka hege madiusa maranu baawurka inoo galantaa heetiyo waanan teleefanka dabadir wuu wuu haddii suweelo waayo oog iyoonay uungaaska dara doono wuu war reer sool fardaha badanay saaran yihiin qaar ha ka tegeen wuu labada farasee buntland iyo somalilan mid ha raaceen wuu jabadda ss iyo khaatumana mid ha raaceen wuu ama waxoo dhan ha ka wada degaanoo soomaali weyn ha noqdeen qaar kiliilka u gacan hadinayana waa la sheegaya faraskaas hawlkaluuna gelinayaae ka digtoonaada w arabka bawalika maah maahay w man rakiba khamsa farasayni w shagan wa shagan w wargaboosow w lama dirirta isma daawaysaa la yidhi w walla weynay mahmahdiinnu waa bidco w dadka somaalilanna waa abti iyo adeer w hadda faraha nagala baxa w war hadda qayladiinu yaynayna soo gaadhin war soomaali hal dagaala u bannaan waana midka khawaarijta inta kale waa baadil iyo dulmi wax laga faa'iidayaana ma jiraan doqonnimo tan ugu weyn waa waxaad ka dirirtood ku dayaysid khayrkaa dulmi lama dugaashado daacadi ma hungowdo wanaag daacadi weyday dulmilow heli maayo dab nin baan ku joogsan dambastiisa kama naxo dab markaan ku joogsadaan damqada dad markuy qaadaan ka durka talo markay ideysaan daba ordaa ama talo layma toosanoon raaci karo ama ruuxtayda yeelooy taageera noqo fariimahaasi xubintii kale ee ka horreysay ee kalamaan waxay gabgabo u ahayn barnaamijkeenna ah, falaqaynta wararka oad kala socoteen idaacadda kulmiye muqdisho kulankan xiga nabadgelyo